alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam qaala almualif raximah llah wcan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam man gasla meyta falyaqtasil wman xamalahu falyatawada akhrajahu axmedu wanasaa-iy wtirmidiy waxasanahu waqaala axmedu laa yasixu fi hada lbaabi shay-un abu hureyra radi allahu canhu waxa uu nabiga ka soo wariyey qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam man asla qofka maydha maytan mayd qofka maydha falyaktasil ha maydho waman xamalahu ka qaadana falyatawada ha weyseysto akhrajahu axmed baa soo wariyey wanasaa-iy wtirmidiy waxasanahu tirmidi xadiiska xasan buu ku sheegay wa qala axmed wuxu uhi laa yasixu kuma ansixin fii hada albaabi baabkan ku saabsan qofka meyd qaadaa inuu maydho iyo inuu weyseyso qofku maydha qaada baabkan isaga ah xadiis saxiixo ku ansaxay ma jiro laa yasixu fi hada albaab shayun waxba kuma ansixin maaha macneed waxba kuma soo aroorin dee xadiiska ka soo wariyee laakiin baabkan daliil saxiixa oo ku sugan masladaasi ma jiro wey xadiiskan isagaa ah, oo culimmadu ay sixadiisa ah isku khilaafeen marka daahirkiisa la eego waxaa laga qaadanaya qofka mayd maydho inuu maydho haddii uu qaadayna in weysadii ay ka jabtay hadduu weyse qabay oo uu weysaysto laakiin xadiiskan xadiis kalena waa ka hor imanaya marka laga tago inuu sixadiisa la ysku hayso ama daciif ama saxiixba calaa fardi sixatihi marka laga soo qaado inuu saxiix yahay xadiis kaloo nabiga laga so wariy baa jiray alayh salatu salaam rasuulku tilmaamayo inaan qofka wax maydhida wax maydhasha iyo wax weysaa toonna lagu lahayn marka maxaa lagu qaadaya inay wanaagsan tahay un maxaa lagu qaadaya un cala listixsaani walistixdaab inay wanaagsan tahay qofku markuu meydka maydho maadaama laga yaabo inay wax kasoo gaarhgaari karaan isaga laftigiisu inuu iska ma aho macnaheedu waxa weya gusli ku waajibma sidoo kale inuu weyseysta iyaduna inay iska wanaagsan tahay laakiin inuu weyseysta inaanay waajib ahayn iyaduna saasaa lagu soo ururinay وعن cabd للahi بن abi bakr radi raximah الlah cabd لlahi بn abi bakr waxaa laga wariya raximah الlah ana fi اlkitaab kitaabkii waxaa ku qornaa oo ku dhex jiray aladi kitaabkaas oo katabahu rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam uu qoray rasuulku licamr bn xasm camr bn xasm anlaa yamasa inaanu taabanin alqur'aana qur'aanka ilaa طaahirun qof weyse qaba mooyaane rawaahu maliku mursala wawasalahu النasaaئiyu wuu xidhiiriyey isaguyo mursal kama dhigin wbni xibaan baa xidhiiriyey wahuwa macluulu xadiisku markuu mawsuulka yahay uu cilaysan yahay camr bn xasab waa saxaabi saxaabadii nabiga ka mid ah ridwaan اllahi ajmaciin ridwaan اllahi calayhim ajmaciin marka xadiiska culimadu kutub dhan baabay ka qoreen qaarkood mucaasiriinta iyo inay kitaab dhan u gaar yeelaan waa kitaab dheeroo magta iyo waxyaalo badan iyo axkaam badan baa ku jirto oo laga qaato kitaabka isaga ah waxaana uu rasuulku u diray baa la reer yamaneed waxaana ugu dhiibay camar bin xasam marka in ka mida buu imika ka soo qaaday oo baabka waafaqsan anlaa yamasa qur'aana ilaa aahira xadiiska sixadiisa markaa duruuq badan badan badan buu kusoo arorayo culimadu waxay leeyiin dariiq ansaxay ma jiro saasay u badayin laakiin xadiiska haddana waxaa la ysku waafaqay in laga qaato oo uu sugan yahay xagga axkaamta axkaamta ku jirta haddana waa lagu camal falay axkaam badan iminka cabdillahi bin abi bakr raximah llah waa taabici ansaarta ka mid ah markaa mar hadduu taabicigu xadiis nebiga u rafciyo calayhi salaatu wasalaam waxaa la yska garanayaa inaanu taabicigaasi nebiga aanu soo gaadhin xadiiska markaa inay cidi u dhaxayso oo xadiiskaasi uu dee go-an yahay marka xadiiska waxaa loo yaqaanaa wاlmursl minhu صaxaabiyu saqط iyada oo tacriifkaa sheeka lagu qabsaday صaxaabi haddii la hubo inuu saxaabi meesha ka maqan yahay taabicigani inuu saxaabigii meesha ka saaray dee saxaabadu dhammaantood waa cuduul markaa laysma daaliyeen laakiin waxa la aan la ogeyn taabicigani ma saxaabigiubuu meesha ka saaray mise taabici kalu kasii saaray mise taabici kale way dhici kartaa waayo waxaa la ogaaday toddoba taabici waxa la arkay toddoba taabici iyag waxsii kala warinaya waayo taabici dee waktigii saxaabada markuu nebigu geeriyood alay sala slam ciddii dhalatay iyo saxaabadii u dambeeyey markay noolaayeen intaba dee waa taabici kaasi waxaa laga yaabaa laba taabici toddobaatan sano kale weyn in la helo oo dee farqigaa weyn udhexeeyo markaa taabiciin badan baa wax sii kala warisa waa sababta markaa culimadu markaa ay idhahdeen mursalku waxa weeya ma rafacahu taabiciyu ilى الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam duna dikri اlwasida mursal waxaa la ihahdaa shayga ama xadiiska uu taabicigu nebiga u rafciyo isagoon sheegin ciddii udhexaysay ciddaasi ama saxaabi ha noqoto ama laakiin marka la eego axaadiista ugu sahlan buu kamid yahay xagga dacfiga marka la eego inkastoo inqiaacu ku jiro hadduu saxaabi yahay mushkilad may lahaateen saxaabadu haddii la hadii kale waa isku mid laakiin waxau noqon karaa taabici taabicigii hadduu noqdana dee waxay nagaga xidhmaysaa xifdigiisii iyo cadaaladiisii iyo shuruuddii xadiiska saxiixa ahayd ayay in badan ku xidhanta wawasalahu wasalahuna markaa waxa weya nebigi buu gaadhsiiyey mursal muu ka dhigin ibnu xibaanna saaso kale nasaa-ina saaso kale lakin macluul bu waayo maslada uu xadiisku ka warramaya anlaa yamasa alqur'aana ilaa aahirun xadiis kaloo soo socda waxaynu arki doonaa nebigu alay salatu salaam inuu calaa kulli axyaanihi xaaladihiisoo dhan uu ilaahay xusi jiray ilahay xusi jir macneed waxay ka dhigan tahay dee wuu dikrihi jiray qur-aan buu hadduu doona akrihi jiray xadiiskaasna dee saasuu tilmaamaya masladaasuu tilmaamaya markaa marka maslada kitaabka quraanka in la weyni marka horta laa yamasa qur'aana ilaa aahirun xadas asqar iyo abar labadaba ku dhacaya marka dee kii yaraa mar haddii la diiday kii weynana hadalkiisabadaa maaha akris la soco qur-aanka akriskiisa laguma maxaa ku xadiisku tilmaamaya waa mas almisxaf taabashadii qur-aanka markaa salafu aad bay iskaga ilaalin jireen inay iyagoon weyse qabin kitaabka qur ah, inay qaadana bay taabtaan xaaraan bayuu noqoni markaa masladaasi kitaabkii qur-aanka uu akrii karaa waanu qaadi karaa laakiin waxaa ka wanaagsan oo sunno qofku inuu weyse qabo madaahibta qaarkoodna waxa weeyaan waxaabay sida xanaabilada kale ka dhigeen waajib iyaduna qofku markuu doono qur inuu akriyo ama kitaabka uu taabto inuu inuu kitaabka qur-aanka markuu doono inuu taabto inuu dee weyse qabo markaa ha sahashanin kitaabka qur-aanka ah markaad akhriyayso amba aad qaadayso weysada ku dadaalo waayo ilahay wuxu uhi man yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa lquluub ilahay shacaa'irtiisa cidda weyneysaa arrintaasi waxay kamid tahay min taqwa lquluub alla ka cabsiga sidaanay nooba munaasab ahayn kitaabka qur iyadoo banaantiga ugashaa inaynu dhigno dee ay kasii wanaagsan tahay inaynu wax dul dhigno aynu kor u qaadno ya وعن cبد لله بن أبي بكر رحimه الlه أن في الkitاab kitaabkii waxaa ku jirtay aladي kitaabkaasoo katabahu rasuul الlahi slى الlaه عليه sلم لcمر بن xزم إlى أهل اليمن anlaa ymasa yuu taabanin alqur'aana ilaa طaahirun mooyaane وعan caiشha رadي الlahu taعalى عanha qaalat waxay tihi kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulku wuxuu yadkuru الlaha tacaalى mid alla xusa calaa kulli axyaanihi xaaladihiisoo dhan waqtiyadiisoo dhan axyaani oo macnaheedu noqonayo jamcu xiin weyaano axyaan ay awqaati sawa kaana fi طahaarati am fi gayri طahaara bay markaa noqonaysa hadii fi kuli axyaani ay ti xaaladihiisoo dhan xadiis kale waxaa soo arortay nebiga alay slatu salaam in la salaamay isaga oo xaajo gudanaya dabeetana aanu rasuulku ka jawaabin dabeedna markaa uu intuu gabagabaystay salaantii ka jawaabay oo yihi markaa waxaan karaahaysanaya in ilaahay ku xuso anigoon daahir ahayn marka in laga wanaagsay ba halkaa laga qaadanaya oo xataa de qofkii ku dadaalaya markaas dikriga ilaahay markuu dikriyayo inuu weyse qabo balse haddaanu qofkii weyse qabin waa inaan odhanin ma weyse qabtide de qur-aan ha akriin ma weyse qabtide adkaar ha la imanin ee la kaalay adkaarta qur-aankana akriso haddii ay matala weysadii o kale bad ay kuu iyadoo ay banaan tahay oo aynu garanayno inay wanaagsan tahay qofkuba kolleyba dee inuu weyse qabo amba inuu saa sameeyo kaana rasuul lahi sal la ala sl yadkuru llaha taala yadkuru llaha ilahay wuxuu s yiri calaa kuli axyaani dikriguna waa macno caama waa salaadii ayaa soo gudagelaya waa qur-aankii laakiin salaada dee daliil kala caddaynaya inaan in weyse loo shardeeyo soo maha iyado weysadu dee shuruuddeedaabay dee ka mid tahay ee dikrigii kalea markaa lagu soo ururinaya imika وعن أنس بن mالك رضي الله عنه أن النبya slى الlaه عليه وsلم اxtajama nebigu اxtajama waa istoobay wasallىa waa tukaday walam yatawaضأ mana weyseysan أkhrajahu الdara qudniyu walayanahu xadiiska layin buu ku sheegay inaanu laysa biqawiyin inuu wax ku jiraan dacfi ku jiro marka walayanahu marku le waa dacfi aan sii darnayn xadiiskana wuxuu tilmaamayaa in toobitaanka qofku istooba aanay weysadii ka jabinaynin oo dhiiggaa sabiileynka ka soo baxay mooyaane hadduu jirhkaa kale dhiiggii ka soo baxo inaanay weysadii ka jabeynin waay xadiiska dacfi badan baa ku jira xadiis kaloo laakiin soo aroortayna way jirtaa masaladan markaa asal bay leedahayoo qofkii hadduu istoobo inuu weysaystaa inay iska wanaagsantihi laakiin aanay waajib ku ahayn waxaa kuula mid ah haddaad dhiig shubto marka hadduu qofki isagoo weyse qaba uu dhiig shubo ama farmasiga tago oo irbad lagu mudo oo dhiig laga soo saaro inaanay weysadii aanay aanay ka jabayn wixii sabiileynkaa kasoo baxay dhiiga mooyaane inaanay wax kale oo qofka ka jabinaya habe aragtay dhiiggaasi aanay aanay jirin xijaamada nebigu alay sala slam de wuu istoobi jiray oo waanu ammaanay axaadiis badan bale de ku sheegay bu nebigu alay salatu salaam ashifaau fi halaaث sharbatu casali wa shardatu wa kayatu binaari waanha umatii can ilkay waa in malab la cabo iyo in la istoobo iyo in la isgubo saddexdaasi dawadu ku jirtaa buu nabig uri ala slat slam ummadayda se gubitaanka waan u diidaya isgubido sababta ugu diidayo waa laga wanaagsiya waa makruh dabku waa dhib buu geysan karaa isagoo dawo ah dabku ayaa laga yaabaa nabar kasii weyneynu inuu geyso watiyo wanaagsan waktiyada qaar bay tahy in arbacad waa iska ilaalinaysaa isniinta iyo salaasada iyo khamiista iyo ba xadiisku tilmaamaysa waay koob iyo labaatanka iyo toddobiyo tobanka iyo xiliyada in la istoobo xijaamadu faa-iidooyin badan bay leedahay oo xagga caafimaad hal la ogaado laftigeeda oo rasuulku alay sala slam lugahan uu iska toobay madaxana uu iska toobay maadaama ay dawada noocaasi ku jirto dee saa u wanaagsan tahay waa khayrkaa in sunaha qofkii dee ka faidayso gaar ahaan dadka waaynoo kale leha aad isku tooba oo toobitaanka ku dadaala aad bay u fadli badanta wanagsanta an mucaawiya radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alcaynu wikaau sahi faidaa naamat alcaynaan istadlaqa alwikaa rawahu axmed waطabraani wazad qala rasuul lahi sal lah ala sl rsulku wuxu uhi alcaynu ishu wikaau waa lingaxa asahi ay addubur dabada lingaxeedu waa isha fa faidaa naamat markay seexata alcaynaani labada inood markay seexdaan istadlaqa wuu furmayaa alwikaau lingaxaasaa furmaya rawaahu axmedu wadabraaniy wazaada wuxuu kordhiyey dabraani waman naama qofka seexdaana markaa falyatawadha weysiisto wa haadihi ziyaada siyaadadan man naama falyatawada fii hada lxadiisi xadiiskan ku jirta cinda abi daawuuda bay ahaatay min xadiisi caliyin iyadoo xadiiska mucaawiya an xadiiska cali ay tahay duuna qowlihi istadlaqa alwiqaa marka laga reebo duuna qowlihi iyadoon ku jirin qowlka uu nebigu yuri ala alcaynu ika sahi waman naama falyatawada bay markaa ahayd wa fii kila isnaadeyni labada isnaadba isnaadkan abi daawuud iyo isnaadkan hore ee halkan aynu ku hayno axmed iyo soo wariyeen dacfun baa ku jira xadiiska labada isnaadba dacfi baa ku jira waay xadiiskani darajada xasanka amba ayay u badan yihin culamadu u dabadeedna markaa wuxuu tilmaamaya n xadiiskana waxay ahayd bay culimadu yihahdeen markay ibn xajar sheegayeen culimada shuraaxda inuu halkii hore aynu kusoo maray markuu warramayay weys eh, hurdada hurdada weysada ma jabisaa se ma jabisaa inuu xadiiskaa ku xigsayaa laakiin waa basharoo dee waxbaa seegi karaa xaggana waa kan bariyey waxaana laga yaaba in xikmad xeel dheer oo kale isagu uga jeedayba hurdadii markaa wayna kusoo ururnay warkeedo hurdada weysada jabinaysa waa tee nawmulcamiiq soo maha haddaba nawmulcamiiq maxaa lagu qeydaya maxaa lagu garanaya waato qofku waxaa hareerihiisa ka dhacaya aanu ogeyn haba fadhiyabe markaa siduu doonaba ha fadhiyay imaam shaafici iyo dee kale waxa laga soo wariyay qofku hadii dhulka uu badhida ku hayo oo aanu markaa haba gamcea inaanay weysadii ka jabeynin lakiin taa laftigeedu leeyahay daliil looma hayo xadiiskan abade si gaara uga hor imanaya qadiyadaas xadiis daciifo qadiyada kusaabsan arki doona waxa uu rasuulku alayh salatu slaam tashbiih lbaliiq rasuulka ilaahay subxaana wa tacaala hadalka uu siiyey iyo aftahanimadiisii ayaa arrintan keensanaya waa tashbiihun baliiqii odhan jireen qolada balaaqadooda waa tashbiih xeel dheero linka xwikaaga waxaa la idhahdaa qarbadka xadhigga afka lagaga xidhaa markiisa hore marka qarbadka biyaha ku jira soo maha qarbadka marka afka laga geshiyo la xidho dee biyahaas hadday xitaa dhacaan ma soo baxayaan haddii laakiin lingaxii la furo biyihii way soo baxayaan way soo daadanayaan qofka calooshiisii baa nabigu alay slat slam ku shabahayaa qirbadkaas oo kale indhahanina waxay ka dhigan yihiin inay xidho u yihiin oo xadhigii ay yihiin hadduu qofku seexdo indhihiisa ay seexdaan mar haddii uu furmay calooshii waxbaa ka soo baxaya calooshii waxaa dabcaya maxaanku rahda xubnihiiba dabcayo dabeetana qofkii ismaba ogaba mar haddaan isogeynoo de xadhigiiba meesha uu ka baxay waxbaa ka soo bixi kara idan hadduu qofku seexdaba qadiyadaasi weys weysadu hurdadu maseday weysada u jabinaysay mise madinat lxada bahe madinat lxadas xadiiskana dee sii caddaynaya xarigiiba furmaya qofkuna isma oga mid baa laga yaaba inaad ku tirahdo waar yaa hebel dee aad baad khuurinaysa ma anigu ma khuuriye isagu isma oga marka inu hurdo soo maha qofkuna de isma oga markaa mar haddii weyse dib weysiisto waay waxaa kula mid ah ay yidhahdeen culimadu raximahum اllahu jamiica haddii qofki uu miir doorsoomo haddana isna waa waajib inuu maydho inuu inuu weysiistaan ujeeda amba uu sakhraamo oo wax daraagaa u isticmaalo caqligiisi isbedelo waxyaalahaasi markay ku yimaadaan maadaama caqligii aanu meesha joogin waxaa laga soo reebaya laakiin ambiyada nebi maxamed ala sala slam si ah wuxuu yihi indhahaygaa seexda qalbigaygu ma seexdo oo waxay dhacday rasulka ala sala slam inuu isagu tukaday markaa isagu waa xaalad gaara ah. waa xaalad gaara ah. qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam rasulku wuxu uhi alcaynu ishu wika maa yurbadu cala alkirba waa lingax iyo xadhig asahi addubur fa idaa naamad markay seexdaan alcaynaani labadii dhoodood ay seexdaan ila waa xadhigiie waxay ka dhigantay qarbadkii xadhiggii ka furmay markaa istadlaqa wuu furmaya istadlaq inxalla wuu furmaya wuu iska furmaya marka iskii alwika u linkixi hayey duburka hayey oo indhihii ahay rawahu axmed abraaniy wazad wuxuu kadhi waa manaama qofka seexdaa ah. falyatawada ha weysaysto hadihi ziyadatu fi hada xadiisi cinda abi daawuuda min xadiisi caliyi duuna qowlihi istadlaqa lwikaa wa fi kila snaadeyni dacfu wlabi daawuuda ayضa can ibni cabaasi marfuuca inama alwudu weysadu waxay ku waajibtown calaa man naama mudajican qofka dhinaca u jiibsada kaasaa lagu leeyahay wa fii isnaadin dacfun aydan sanadkana waa daciif isna culimada yidhi markaa qofku barida dhulka inuu ku hayo xadiiskan oo kale qaar ka qaateen inkastoo uu leeyahay nawowi raximah oo culimada shaaficiyada ka midii xadiiska waa daciif biitifaaqi ahli اlxadiis buu yihi qaala nawowi hada xadiisu daciifu biitifaaqi ahli اlxadiis culimada sida cadaysana waxaa kamid ah axmed bn ambal abu dawuud iyo culimo kaloo badanba marka maadaama xadiiskani daciif yahay lagu camal fali maayo oo dee kale oo u markhaati kacayaan aanu jirin axaadiista kalena ay tilmaamayso xadiiska nimika aynu hayno kale markii hore aynu hayno uu tilmaamayey hadduu qofku seexdo amba ha jiifo dhinaca ha u jiifo amba sida kale ha u fadhiyabe in aanu isogeynba qofku in aanu aanu isogeyn oo waayo saxaabadu ridwaan ullahi caleyhi marka iyagoo kolba yaro ceerceeraya salaada haddana u kici jireen inaanay weyseysan jirin ka waran maxay noqonaysaa ya waxaa ka dhacay de hurda ay soo jeedeen waliabi daawuud ayda can ibni cabaasi marfuucan inama alwuduuc calaa man naama muddajican inama alwuduuc calaa man naama muddajica kaasina waa daciif وعن بن عباس رضي الله عنهma أن رsuل الlahi صلى الله علي sلم qال وxu uhi yأتي أحadكم yأتي waxa u imanaya أxadكم midkiin الشhayطاaن شhaydaan baa u imanaya في صلاaتي salaadiisa dhexdeeda oo fa yanfuku u afufaya fii maqcadatihi baridiisu afufaya oo fa yukhayalu inta maca baridiisa ka dhexaysu afufaya iyo lugihiisa oo fa yukhayalu ilayhi waxaa la moodsiinaya markaa qofkii waxaa la uu ismoodsiinaya anahu axdaa inuu weyse jabay walam yuxdit mana weyse jabin faida wajada dalika arrintaa hadduu helo waswaaska shaydaanka hadduu shaydaanku soo tuuro falaa yansarif falaa yansarif falaa yakruj min asala salaadii ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa cadou maqlaayo aw yajida rixan ama ur wehelaayo akhrajahu lbazaaru wa aslu xadiiskan asalkiisu fi saxiixayni buu ku yaalay bukhaariga iyo muslimku ku yaalay min xadiisi cabdillahi bni zayd wlimuslim wuxuu gaar u wariyey can abi hurayrata naxw xalka cabdillahi bn zayd buu muslimna si gaara wuxuu usoo wariyey abu hureyra waxaa kaluu la soo wariyey marka hore cabdillahi bn zayd buu bukhari la soo wariyey walilxaakim waxa u ahaaday can abi saciid marfuucan ida jaa axadakum ashaydaanu midkiin markuu yimaado shaydaanku oo faqaala u ihahdo inaka adigu axdaa waad weysashabtay falyaqul ha idhahdo kadabta waa beenta been baad sheegaysaa shaydaanow waqraja ibnu xibaan bilafd falyaqul fii nafsihi ilaan salaada dhexdeedii hadli mayside <laughs> waa beenta xaggeed ka odhanaysaa fii nafsihi naftiisa ha ka idhaahdo or waxba kama jiraan waxaas <laughs> waay xadiiskanina waa diinta islaamku inuu waswaaska ay la dagaalamayso ka ayay caddeynaysaayoo wuxuu caddeynaya xadiiskani marka ninka shaydaan la ihahdaa dee shaydaan waa shaydaan waa nin aan isaga waxba dhowranaynin walaa ceeb baan u dhowranaynin walaa naxariis baan ku jirin walaa qofkaa utur baan ku jirin waarab salaad bay ku jiraana ka xishood baan ku jirin waayo waa nin qoyonibiya iskama dhowra meeluu ka soo noqdaa meel alla meeluu ka noqdaa ma jirto shaydaan inuu naar gelayo ogi towbad inaanu lahayna wuu ogyahay ilaahay unbuu ka codsaday inuu si ugsi kaadiyo qaala rabbi faandirnii ilaa yowm yubcauun qaala fainaka min almundariin qaala rabbi qaala fabima aqweytanii laaqcudana lahum siraaطaka almustaqiim uma laatiyanahu min bayni aydihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin sidaasuu markaa ku dhaartay midig bidix xag hore iyo xag dambaba shaydaan inuu kaga imanayo siraatak almustaqiim inaan fadhiisan doono layaqcudana lahum siraatak almustaqiim shaydaanku markaa wuxuu ku dadaalaya qofka horta inuu islaamnimada seejiyo oo caqiidadu xagga caqiidadu ka soo maro tawxiidka uu ka soo maro meelaha u waaweyn ku guuleysanay ka mid ta oo adiga arkaya mid gaalnimo ku jira oo qof dhintay baryaya oo wax kala aaminsan inuu leeyahay halkanay jannadii ka dhowday barta aad kaga hayso ayaa sax soo arki maysaad halkaa ya waxaanay umalaynayaan wayaxsabuuna anahum muhtaduun qul hal nunabiukum bilaksariina acmaala aladina dala sacyuhum fi lxayaati اdunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca kuwa u si dara kuwaas qof inuu hagaagsan yahay oo haawiye iyo naartii kusii hoobanaya shaydaankiina u shaqeynaya fahamkiisiina la foorariyey oo meel kale wax ka egaya shaydaanku xagga caqiidada qofka u ka soo maraya waswaaska u ka soo maraya waxaa kaluu sameynaya qofka inuu cibaadadii ka kaxeeyo hadduu awoodi kari waa inuu cibaadada ka kaxeeyana inuu cibaadadii sunayaashii ka kaxeeyo hadduu awoodi waayo sunayaashii inuu ka kaxeeyo inuu waswaaska iyo intaa marnaba aanu ka nasan marka horta dee shaydaanku saasuu dagaalkiisu yahay ina shaydaana lakum caduwan fatakhiduuhu caduwan ilaa qofkii baanu daynayno markaa uu qofku sujuudsan yahay ayuu lugihiisii iyo barihiisii afuufayaayo dabeetna qofku wuxuu sananaya wallahi adigaa weyse jabay maxaad kasii wadiba salaada dee markaa yaqiin yaqiin uga guur yaqiin yaqiin he uga guuro inaad cod maqlaysa iyo inaad haysa labadaasaa yaqiina markaa yaqiin yaqiin baa looga guuraya laakiin wixii kale waxaad tidhahda waxba kama jiraan shaydaana waa beenta markaa u quusanaya isagu shaydaanka markay waswaadkiisa la aqbali waayo uu quusanaya waxaa la yihi cabdulqaadir aljilaani raximah sheekha nimankan qaadiriyada ila misba sheegtaan cabdulqaadir horta waa xaggeena la socda xaggooda ma kitaab alquniya iyo buu leeyahay culimadii wanaagsanayd buu ka mid ahaa oo bashar oo dee waktaada qaarkood ugu yeelan karaaye lakiin mid ka mida culimada madhabka fiqiga xanaabiladana u ahaa sheekha cumdatulaxkaamka lahaa leh iyabay markaa isku waqti ahaayeen oo macalin usii ahaa waa culimadii baqdaad baqdaad buu ku aadsan yahay cabdulqaadir alkiilaani nin cibaado badan oo aada u khayr badan bu ahaa markan uu dhintayba waxan ay ka sameynayaan beentan ay ka sameynayaan ee uu leeyahay gabay intu iyagu de ka sheekeynayaanay leeyihiin waxaan la joogay nebi ibraahim baa la joogayoo hebel baa nebigii kalaa la joogay kaa kalaa la joogay oo saasaan ahayo dee inay ilahay wada sheekeysanayaan ay ka dhigayaano ya so ay leeyihiin waa wax dee la yaab leh marka cabdulqaadir jilaani waxa la isagoo cibaadeysanaya ayaa shaydaankiiba wuxuu yihi xagga sar uga dhawaaqay cabdulqaadir ow salaada waan kaa dhaafay salaadii waan ka dhaafay dabeetna cabdulqaadir baa yihi oo adigu yaad ahayd dabeetna shaydaanki halkii bay kaga fashilantay wuxuu hi shaydaan sideed igu fahamtay wuxu hi waxaan ogaaday salaadda nebi maxamed laga dhaafi waayey <laughs> inaan cid kale aan laga dhaafay imam maxamed ali sala sl garanaayo isagoo kolba miyir doorsoomaya dhacaya ayuu haddana markaa salaada usoo kacayay inta lalaba nin lasoo garbagaleeyaan ayaa lasoo fadhiisinayay saxaabada nabiga ala slat slaam jamca iska dhaaf salaade qofku jamca kama hari jiro inta laba in soo garbagaleeyan isagoo xanuunsan ayaa lasoo dhex fariisin jiray safka ma awliye ka weyn baa jirta iyaga ya salaad markaa dabeetana shaydaanku wuxuu ihi toddobaatan baan adiga hortaasaa u lumiyey buuri adiga horta toddobaatan baan ku guuleystay toddobaatan wadaad dee soomaalidu weli hadda waa berigaa hore weliba kun sanood dambaa kasii dambeeyey sheekha waqtigiisi imisuu sii luminaya markastoo lasii durko jahliga dad baa jira siday u wadeen nin baa laga soo sheegayay qolooyinka weli iminka jooga dhulkeena deegaankan kasoo jeeda ka mid ah siduu salaadii u waday waday ninkii sheekha unba ihoon ima salaadii ka tegey oo maxaa ku dhacay oo wuxu misan ilaahay hortaaganay un baan ku dhahda ilah nabadgeliyo inaad garanaysaa wuxuu jeedo assalaamu calaykum waraxmatullah markaad leeda salaada ka baxayso ma ninkaygii ilaahay hor taagnaa saa u taagnaa un baan ku dhahda ilah nabadgeliyo mar keliya hadduu doono inu xanuunsado waa iska dhici karta qofkaasi laakiin waa nin da heer buu gaahay hadduu doono markaa shaydaanku dee saasoo horta kuula dagaalamaya dhalinyarta laftigeeda qaar badan buu agga ag waxaanu nabigu sheegay ala sla slam inay jiri doonaan qaar dad ku xeel dheeraanaya ducada iyo ahaarada akhrizamaanka ducada suu sii kala dhigdhigayaa taa ilaahw isi ilaahw jannaan kuweydiis ilaahw waxaan kuweydiisanayaa guri weyn oo jannada ku yaala xagga midig kaga yaala midabkiisu sidaa yahay gabadh xuurarcaynay joogto <laughs> dee markuu sidaa tafsiilkaba sii sheego looma baahno tafsiilka maxaa loo baahanya ilaahw jannaan ayaa ku weydiisanaya ahaaradii wuu kusii mara xusananaya malaa kun jeer buu suuliya kun ku noqonaya xusanaya malaa waxba ka hagaagin rag badan oo dhalinyartan ka qaar ka mida dee intii aan wax soo dhigdhigayay aan arkayey rag badan buu shaydaanku halkaa sheekh wuxuu igu odhanayaa inanba beri wuxuu yihi shee wuxuu igu odhanaya shaydaankii waad gaalooday wuxuu igu un ayaay suudiga waxaa gaalnimaad waad gaalowdee hadda waa nin daalibulcilmiga kutub dhiganaya la socdo marka qofkii ahlu tawxiidka laftigiisii markuu waxba ka kaxayn kari waayo wuxuu ka odhanaya war soodiga waxaa ku sameeyey markaas markaa shaydaankani dee qur-aanka ilahay muxuu kusoo celcelinayaa waimaa yanzaganaka min ashayaani nazqun fastacid billah nazqun waa waswasa shaydaanku markuu kuwaswaasiyo ya fawaswasa lahuma ashayaanu liyubdiya lahuma ma wuriya canhuma min sawaatihima wa qaala nahaakumaa waqaala ma nahaakuma rabukuma can tilkuma الshajarati ila an takuna malakayni aw takuna min alkhaalidiin halkuu kaga soo wareegay ufiirso nebi maxamed ba alay slat slam yihi shaydaankaasi wuxuu doonay salaadaydi inuu iga gooyo waa waan qabtay buuri halkaasaan doonay tiir inaan ku xidha tiirarka masaajidka ka mid ah qoyaankiisiina gacantaydaman ka helay bui markaan saa qawlalkii soo qabtay laakiin oo ciyaalka iyo dadka arki lahaa buri madiina tiirka intan ku xidho laakiin baryadii walaalkay sulaymaan wahablii min ladunka wahablii mulka laa yanbaqii liaxadi min bacdi ilahayna shayaadiintu dabeetana usa markaa shaydaanka nebi maxamed soo weeraraya isku dayey waxba yuu ka qaadima nebiga aleyh isalaatu wasalaam ma kale u daynaya maya waxau nabigu alay slat slam isagoo xaaskiisii safiya la socda oo masaajka intay kusoo boqotay isagoo itikaafsan uu siiri sii dhawee ayay laba saxaabiyo ansaarta ka mid ah eh, kusoo baxeen markasay tallaabada horu yar qaadeen sui calaa risilkuma inahaa safiya waa safiye eh si degaris kaga socda s rasuul allow ma adaanu de kutuhaynaa saas kale ba yidhahdeen dabeetna rasulku wuxu shaydaanku insaanka wuxuu ka socdaa ma jira dembi o ka baqay qalbigii ina inu wax kusoo tuuro ya haddaba fiirso odhad war waxay soo keli nabigii gabadha socda xilliga ee shaydaanku halku ka faa'idaysan karo ayuu nabigu kasii hortagaya aleyhi isalaatu wasalaam shaydaanku waa cadow kaa qarsoon oad ilan cadowba halkaa soo fadhiyo aad wax isku tuurtuuraysaan waa cadow qarsoono inahu yaraakum huwa qabiiluhu min xayu laa tarawnahu haddana shaydaanku waa daciif arrinkiisii kugu weynan ina kayda shaydaani kaana haddaad adigu ilaahay ku tirinaato ku tirsanaato inahu laysa lahu sulطaan calى aladiina aamanuu calى rabbihim yatawakaluun inamaa sulطaanhu calى اladiina yatawalawnahu waladiina hum bihi mushrikuun shaydaanku bidcada aada buu jecel yahay shirkigana aada buu jecel yahay cibaadada qulubiga lagu sameynayna wuu jecel yahay marka sunahana shaydaanku wuu ka xanaaqaya dee ninkaa shaydaanka la salaaddii bay nagu dayn waayey inaynu gowracno miyaan ahayn ya a Ah, waa inaan gawra lakin sidii isma sheegano wey maanta inta khudbad dheer qabsado ayuu saa ku ohanayaan waxba hay gargaarin aana idin gargaari maayo anuma xoog baan idinku kaxaysta inamaa dacwatukum fastashabtum lii waa ku yar gacan kaadiye ina yar baa tahay eh? hadhow baa toobad keenaye heesaha iska yar dhegeyso ya markaad nin wey noqota insha alla dikrigaad farabadin doontaaye eh? dee horta horta haye markaa shaydaanku waa tallaabo iyo waxyaala yarbu de kolba kolba jiha buu uxu dhigaya waxau nabigu sheegay ala slat slaam qofka muminka shaydaankiisa wuu daaliyaa sida midkiin awrkiisa u daaliyo kale awrka marka muddo dheer aad kusoo safarteen meel agga soo soo awrkii ma taag daraanayo oo hilibkiisi ma go-ayo uu hilib go-ayo awrkii soo maaha sidaasoo kale qofka muminka u hilib gooyaabu nabig ala shaydaankiisa shaydaanka gaalkuna wuu xoog badan yahy la soco shaydaanka gaalku wuu xoog badan yahy waa sababta markaa culimadii hore jinku qaarkood marka kabtiisa la qaadi jiray axmed bin xambal iyo ragga kale markuu qof jinku galo inta kabtiisa la qaado ka carari jiray ya de waa alla kacabsigoodii waa alla kacabsigoodii yأtي axadakum الshayطaan fi salaatihi yأti الshayطaanu axadakumna waa la ohan karaa dee faacilkii baa mafcuul bihigii baa soo qadimno waa xilligii ay jaiska ahayd shaydaanoo faacilkii markaas awgeed ba axadakum lagu kordhayo وعن بن عbاس رضي الله عنهma أن رsuل الlahi صل ل qال yأتي أxadكم الشhayطاn في صلاaتi faynfk في مqcadati waa fufaya maqcada waa halka uu qofku ku fadhiisanayo fadhidiis wey fayukhayalu ilayh waxa la ismoodsiinaya anahu أxdaث inuu weyse jabay ayaa la moodsiinaya yuayalu yatakhayalu hadii la u ismoodsiinaya yukhayalu waxa la moodsiinaya anahu أxdaث walam yuxdiث mana weyse jabin faإida wajada dalika falaa yansرف xatى yasmca sawta yجد riixan xadiiska riwaayada dambe xaakim ida jaءa axadakum shayطan faqaala inaka axdaa faqul kadabta waakhrajha ibn xibaan bilafdi falyqul fi nafsi markaa naftu ugu sheekeynaya qofkii ohanaya imaad weyse jabin halkaa waxaynu kaga soo baxnay waxyaalihii weysada jabinayey ee intuu sheekhu inoo sheegay iyo wixii aan jabinayn intaba uu keenay adiladii qadiyaddaa ka warramayso baabu qadaa ilxaaja waa baabka ku saabsan qadaa ilxaaja xaaja gudashada marka qadaa ilxaaja waxay noqonaysaa albowl walgayd ilaahay subxaana wa tacaala abuurkiisa xeesha dheer ayaa bani aadamka iyo xayawaanada kale makhluuqaadka o dhan wixii nool waxna way cunayaan ilaahay ba subxana watacala bal u fiirsada waxbay cunayaanoo dabeetna cuntadii marka cunaanay nafaqadii kala baxaan bay haddana qashinkii suuliga geynayaan qaabkan markaa qofka bani aadamka u samaysan yahanba u abuuran yahay baaba cajiiba ah. iyo marxaladahan marayo cuntadu mar halkay marayso iyo mar waa la sii carabka iyo ilkahay maraysaa mar calooshay tegaysaa mar hadana waa la ridqayaa mar qeybba xaggaasaa loo duway vitaminiskii xaggaa uqaad xaggaa kalena qanshiir saarkii ya marka waa min nicam illaah iyo wa fii anfusikum afalaa tubsiruun aayad baa ku jirta bani aadamka abuurkiisa laftigiisa qoladaa sayniskee maanta o dhan ku odhanaya biology iyo chemistry iyo physics iyo ku sheegaya biologyga waliba maadada leeran dee ka sheekeysa waxyaalaha nool iyo waxay dee ka sheekeynayaan ishu sidanay tahay oo bani waxay ka sheekeynayaan qofkii halkan uu calooshiyo halkan kale oo kan kale u maraayo kan kale u maraa midhicirka yar iyo midhicirka weyn iyo kan kale halkan ka wareega soo maha maanta oo dhan baa laga yaabaa inta laga sheekeynaya cilmigaa lagu baranaya waana run de waa cilmi dhan oo loo baahan yahay lakin de ilahay qudradiisa weyaan waxaa laga yaabaa inayn markaa bani aadamku maanta jooga aanay la yaabin markay sidaa uga sheekeynayaan qofkaa bani aadamka iyo xaaladiisa laakiin hadduu maanta gaal yari soo saaro wax yaraynu ka yaabno mobil yar iyo wax lamid oo la yaab leh war war nimanku la yaab badana war nimanku maskax badana war cajiibsana iyagii baynu markaa buunbuuninay soo maha dee iyagii la yaabtay bal allihii abuuray ka waran ilaaha ku ilhaamiyey bal ka waran allaha maskaxda siiyey ka waran haddaad iminka combyuterkaa yar la yaabantay ama mobil kaa yar leeda wa intaasoo g b buu qaadaya waa saa bal maskaxdaadan la fiirso wada g ga ah ee aan buuxsamayn kan waxa mar uu buuxsamay ilaa wax laga dhiliid kareeye mooyaane <laughs> waxba laguma soo dhowloon garayn karaya soo maha dayn baa laga dhilid garanaya waay bal maskaxdaadan ka war ninkula cilmigii baan la kici kari waayo qur-aankii baan xifdiyo dabeetana waan kici kari lahay waxaan u baahanahay cid ila yar qabata markaan kacayo mi aragta ka jaahilka iyo ka xifdisan waa halkaa socodka marka la eego de waa isku mid may buuxsataa maskadaadani maya waa ilahay qudradiisa iyo awoodiisa saa awgeed markaa arrintani waxay ka mid tahay nicamka qisan aynu kolley waynu aragnay qisaska waktiyadan la sheegay qaarkood waxna waa run bay noqon karaan waxna waa iska been bay dhigtay amba may dhicinba qadiyadaasi oo waa wax dad ay metereen hadday doonaan way dhici kartaa lakin waxaa la soo warinayaa nin wadamadan carabta nin odaya oo xanuunsaday oo dabeetana dhakhtar baa la geeyo marka kaadidaa ku istaagtay kaadi marka ku istaagtaye dee la geliyey kaadida laga soo saaray ee mudda uu isla dhibaataysna ayay namadiisii dhakhtarkii bay aada ugu mahadnaqeen oo mahadsan tahay sidaas way dee ma garanaysa tawaaducd badan bay u sameeyeen loo soo dhiibo odaygii baa loo dhiibay odaygina de lacag haysto ha dabeetna wuu ooyey ninkii dhakhtarkaa wuxuuxisay mata ma lacagtaa ku badan adeer ma wax kaa daaya suuri toddobaatan sano ilaahay kaadida iga soo saarayay wuli lacag la maalina ilahay umaan mahadnaqin maantana markii kaadida adigaaga saasa iga soo saartayba inamadaydu say kugu mahadnaqayaan baan arkayaa bui ayar baad odhanaysaa suurigaan gelaya iska soo noqonaysa adigoo iska soo dhamaystay laakiin marka dhakhtarka la taga aad aragto mid halka laga soo saaraya kaadida meel kale oo dirqiyo amba leeyahay maalintii intaasoo lacagaa ku baxaysa oo keliyaha loo sifeynaya boqol doolar baa saacad ayaa laga qaadaya maalinta keliya adigoo imika isla meeshan africa hadle ad ku nooshahay oo talo lacag ma haysatid hebelkaa taajirkaa maxaad u gaari weyday maalintaasi aad ogaanaysaa nicmadaad haysata haddaba adigu markaasaad ayaad ogaanaysa waa ilaahay subxana wa tacala xikmadiisa islaamkuna akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan buu dee ilaalinayaayo isagoo qofkii xaajadiisi gudanaya haddana dee inuu is ilaaliyo an anas bn malik radi allahu canhu qaal kaana rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam idaa dakhala alkhala rasuulku wuxuu aha markuu gala alkhala suuliga wadaca mid dhiga oo iska bixiya khaatamahu fargalkiisa ayuu iska bixin jiray akhrajahu larbaca baa soo saaray wahuwa macluulun waa cilaysan yahay xadiisku waayo xadiiskana wuxuu tilmaamayaa wixii digriga ilaahay ku jiro inaan suuliga lala gelin ayuu xadiisku tilmaamaya oo aadaabta ay ka mid tahay marka tuuliga gelayso kitaab qur-aana iyo aayad qur aan iyo kitaab xadiisa iyo waayo fargalka nebiga waxaa ku qoraa muxamedun rasuulu llah ayaa ku qoraa inaan suuliga markaa lala gelin maca dalika xadiisku waa daciif maca dalika xadiisku waa sidaasi xufaadii xadiisku u badayay inuu daciif yahay macnahu laakiin tilmaamayaan ay sax tahay oo ay ka wanaagsantay qofkii inuu iska daayo marka hadduu suuligelayo waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa lqulub wixii dikriga ilahay inaanu la gelina kitaabka iyo wax lamida uu banaankaa iska sii dhigo marka uu suuliga gelayo can anas malik radi allahu canhu qaal kaana rasuulu lahi sala allahu alay slm ida dakhala khalaam wuxuu ahaa wadaca bdiga khaatamahu saxaabiga hore qaale wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala lah ala sl rsulku wuxu idaa dakhala alkhalaa markuu galo qaala wuxuu odhan jiray allaahumma ya allah allow inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa oo aan kaa cuskanayaa min alkhubuthi waalkhabaa'ithi min alkhubuthi dukuuru shayaaiin shayaadiinta kuwooda lab iyo wlkhabaa'ithi wa inaahihim kuwooda dhadig ayaan ilah kaa magan gelaya akhrajahu asabca todobadaas waayo hal nin baan doonayaayo ka jawaaba haye istaag adigu ninka u koonaya ha istaag adag akrajahu asabca soo maha bal ii sheeg toddobada waaye bal saddex ka mida ii sheeg waaye inaanu garh ku bixin baan ya miaana ataa xaadu soo madooba ya fi shay oo adiga iska ilaali ha ku kicili istaago ninkaas oo adigaan sheegaya su-aasha ninkaa la weydiya lama socon soo ma haye jawaab adigu ad u taagnow axmed ibnu maaja tirmidi أبو داود bukhaari ومسلم muslim axmed waad sheegtay barak allah fik mid baa ka dhiman aye nasaa-i kaana rasuulu llahi sal sl idaa dakala alkhala markuu suuliga galo markaa sawtii aynu soo aragnay amba intaanu suuliga gelin miyaan ahayn dakaarta bay akriso marka waxaa lagu fasiraya kaana rasuulu lahi sal sl ida araada ida araada an yadkula alkhalaa oo waxay la mid tahay waida qara'ta alqur'aana fastacid biاllahi min ashayطaan الrajiim ilan qur-aanka markaad akrido ayadda waxa laga qaadanaya markaad qur-aanka akrida shaydanka iska naar soo maha fadhiiso ida aradta qira'at alqur'aan ayay noqonaysa marka intaanad suuliga gelin weyaan markuu rasuulku doonay inuu suuliga galo ayuu ducadan akhrisan jira ilaahay buu magan gelayaa maadaama qofka xaaladan iyada ah dikrigii wixii laga yaaba inuu ka tago aanu soo hadal qaadaynin marka horuu ilaahay sii magan gelaya shayaadiintuna meelaha aan suuliyada iyo meelahaan wanaagsane waa meelaha dee ay joogaan ay ka faaidaysanayaan markaa qofku markasta xagga ilaahay markuu cuskado cadowga halkaasaad kaga adag tahay allahuma inni acuudu bika min alkhubi wlkhabai min alkhubi wlkhabait khubut marka waa jamcu khabiid lakin marka saa loo godo alkhubuth waa jamcu khabiid alkhabaaithna jamcu khabiihatin sida kawaafir jamcu kaafira shaacira shawaacir loogu jamcin jiro wallahu aclam haddaan la idhaha la ilaha illa lah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir boqol jeer hadaan dhahdo shaydaankii miyaanan iska difaacin meena nebigu wuxu uhi waad iska difaacday shaydaankii dayr baabad ka samaysatay oo nin sheekoo culimada waktiga noole ka mida waddanka masr oo la hahdo waxiid cabdisalaam bali kitaab buu leeyahay jinka iyo uu kaga hadlo hore horena soo gaadhay ayaa wuxu uhi gabadh baan jinku ayaan gabadh baa jingalay oo dabeetna baan ku akriyay buuhi dabeetna jinkii wuxuu yihi waa siduu isagu sheegayo waan ka soo baxaya iyada lakin waa in adiga aan kusoo gelaya bishardi inaan adiga aan kusoo galo saan kuri bui waayo fadl wuu iska ooyin bui maxaad aniga isoo geli de boqol jeer baad laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu lahu lmulk aad o maanta dayr baa kugu wareegsano kuma soo geli karaya adiga maanta cidi kuma soo waa siduu hadalka sheekh uga dhigay markaa markaa shee kuma jira in shaydaanka jin iyo shayطaan maxaa udhexeeya mal farqu bayn اljini wالshayطaan waa ilmaadeeno ma kala foga waxaan saa ku leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala muxuu tilmaamay wاljanna khalaqnaahu mi min qablu min naari samuum soo maha in dab laga abuuray so ilahay ma sheegin shaydaanna muxuu ihi khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min diin asalkoodii markaa inay isku mid yihin naar laga wada abura horta waa saas laakiin jinku ka tirsanaan jirayoo boqorada jinkuu ka mid isagu nin darajo sareeyabuha oo jinka ku tirsan kaana min aljini fafasaqa can amri rabbi markaa ibliis waa ninkii ama shayda isagaba ay kasoo tafirmeen waa abuljini ibliisku dabeedna markaa xaaladaa uu isagu gaaloobay intii jinka ahaydee ka hadhay gaalna way muslimna way leeyihin isaga iyo cidii ka tafsiratayna shayaaطiin baa la dhaha shayaaطiin shayطaanna shaطana baa laga keenay culmada qaar oh, waa kii la fogeeyey rajiim marjuum markaa shayطaanku jinka ayuu ka tirsan yahay xagga abtirsiin ahaan laakiin isagu ma islaamo oo caruurtu dhalana waa gaalo saas yihiin uu ka tirsanaa miya gaalna way muslimna usuushooda horena waa isku mid wallahu aclam